bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu cardi اlإslaami clى اlأmi الnasraaniyati islaamkii u bandhigidiisa caddayntiisiibuu u baab yahay cala alummi loo bandhigo hooyadii annasraaniyati nasraaniyadda ahayd qofka isagu hadduu muslim yahay oo waalidkii ay gaala yihiin inuu islaamka u bandhigo biriga iyo samafalkay ka mid tahay marka qaala xadaanaa marka nasraaniya ayuu baabay baabka ka dhigay abu hurayra qisadiisuu keeni doonaa bacdi turuqi alxadiidna waxaa ku jirtay mushrikad inay ahayd marka ma isdiidayaan nasaarada mushrikiin waa yihiin dhinac marka laga fiiriyo waxaana laga yaabaa de tarjamada inuu nasraaniyad keenay xadiidkuna inuu mushrik sheegaayo labadoodana de waxa ka dhexeeya waa kufriga oo marka inay isku mid tahay labadaba hadduu marka kirishtaan yahay iyo hadduu mushrik yahayba in xaqa loo sheego qaala xadahanaa abulwaliid hishaam bnu cabdilmalik wahuwa ayaalisiyu qaala xadahanaa cikrimatu bnu cammaar cikrimatu bnu cammaar huwa saduuqun yaqlat wa fii riwaayatihi can yaxya bni abi kathiir idiraab marka uu yaxya bnu abi kathiir ka warinaayo idiraab baa ku jiro akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqa wamuslim walarbaca qaala xadaanii abu kathiir asuxaymiy abu kathiir asuxaymiyu alyamaamiyu alacmaa hiqat akhraja xadiidahu albuqaariyu fi ladabi almufrad wa muslim walarbaca qaala samictu abaa hurayrata yaquulu maa samica bii axadun qof ima maqlo aniga yahuudiyun yahuudi walaa nasraaniyun nasraani ilaa axabbanii waa ijeclaanaya qof ima maqlo yahuudi walaa nasraani ilaa axabbanii inna ummii hooyaday kuntu waxaan ahaa uriiduhaa inaan rabo calal islaami islaamka inaan u rabo korkiisa inay ku noolaato fata'baa waa diidaysay faqultu lahaa waxaan ku idhi islaamkii yacni faqultu lahaa waxaan ku idhi ay aslimii yacni islaam abat way diiday fa ataytu nabiya sal ll slam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi udcu llaaha lahaa ilaahay u tuug oo u bari hooyaday fadacaa waa u baryey fa ataytuhaa waan u imid waqad ajaafat calayha albaaba iyadoo albaabkii ay laabtay iyadoo albaabkii ay xirtay oy laabtay fa qaalat waxay tidhi yaa abaa hurayra abuu hurayrow innii aslamtu waan islaamay bacdi riwaayaad waxay leeyihiin waxaan maqlay buu yidhi biyaha shanqartooda iyadoo qubaysanayso markaas fakhtamarad waa khimaaratay markay qubaysatay markaas waxay tidhi waa islaamay faakbartu nabiya sala allahu alayhi waxay tihi faqaalat ya abaa hurayra inii aslamtu waan islaamay faakbartu nabiya sal ly slam nabigaan u sheegay faqultu waxaan idhi udcu llaaha lii waliummii alla ii tuug aniga iyo hooyada ilaahay noo bari faqaala waxau yidhi allaahuma yaa allahu allow cabduka abuu hurayrata addoonkaaga abuu hurayra wa ummuhu iyo hooyadii axibahumaa jeclaaw jeclaysii dheh ila ilannaasi dadka jeclaysii addoonkaaga yacnii abuu hurayre iyo hooyadiis dadka jeclaysii marka abuu hurayra hooyadiis umayma binti subayx ayaa la dhihi jiray ibni alxaarif ibni aws khawaamid alasmaa'i almubhama sidaasuu sheegayaan ayb hooyadii marka umaymaa la dhihi jiray Eh, xadiidkan waa xasan waxaana wariyey eh, alimaamu lbukhaari ayaa lmufradka ku wariyey bazaarna waa wariyey fii musnadihi almusamaa bilbaxri zakhaar musnadkiisa lagu magacaabuu ku wariyey sagaal kun saddex boqol sideetan iyo toddobo xadiidka uu raqamkiisu yahay eh, magaca abuu kathiirna yaziid bnu udaynah ayaa la yidhaha yaziid bnu udaynah alyamaami alacmaa weeyaan marka kitaabkaas marka eh, bazaarka badanaa waxaa ku badan axaadiidta mufradka ah oo yacni gariibka oo qof uu la tafaruday marka xadiidkan xadiid xasana weeyaan ayb macnihii uu u tarjamay marka waa laga qaadanayaayo abu hureyre hooyadiisu islaamka u bandhigay waalidku marka hadday dacwada gaal uu yahay in dacwadii loo bandhigo hadduu muslim yahay laakiin uusan fiicnayn in dacwadii loo sheego baarinimaday ka mid tahay laakiin marnaba rifqi iyo kama tagana sida loogu sheegaayo ama wax loogu sheegaayo maadaama waalidku uu leeyahay darajo uu leeyahay rifqi buu ugu sheegayaa cunfi iyo waxyaabahaas ma isticmaalayo ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya nebiga ilaahay siduu ducadiisa u aqbalay deg degba looga aqbalay waa u duceeyey isla markiiba waa islaamtayba qalbigeedaa ilaahay islaamnimo geliyey wahada yadullu calaa eh, nubuwatihi calaa sidqi nubuwatihi nebiga nebinimadiisa runnimadeedii eh, laga qaadana waxaa kaloo laga qaadanaa xirsulwaladi calaa islaami ummihi hooyadii inay islaamto inuu ku dadaalo cunugu waxay ka mid tahay biriga iyo ixsaanka halkan marka waxaa la yidhi cala al ummi nasraaniya aabbaha inaan dacwada loo bandhigaynin ma laga qaadanayo saas hooyada iyada de shafaqa iyo de waxaa weeyaan qofku hooyadii xiriir fiican uu la leeyahay dabcan aad u dhow waxna waa ku ixsaankeeda iyona wax badan bay ku reebeen laakiin hadda aabbaha inaan dacwo la siinaynin maaha macnaheedu aabbaha laftiisana dacwadii waa loo bandhiga xadiidkan riwaayaadkiisa qaar waxay tilmaamayaan qofka ilaahu abuu hureyre jeclaysiy qofka muslim qof kastoo muslim ah muslimka ilaahu jeclaysiy inay ahayd taana inay xoog badan tahay waa dhici kartaa walidaalika abu hureyre meel muslim qaab leh uu joogo oo dhan abu hureyre waa laga jecel yahay baabu biri lwaalidayni bacda mowtihimaa labadii waalid u samafalkooda markay dhintaan ka bacdi see baari loogu noqdaa labada waalid qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu lghasiil waxaa la yihaha cabduraxmaan ibni sulaymaan bni cabdillaahi bni xandalata xandalahaasaa marka alghasiil ah hasiilu lmalaa'ika malaa'igtaa dhaqday baa la yidhi ninkii uxud ku dhintayuu ahaa ninkaasuu faraciisu galaa marka ninkan waxaa la yidhaha cabduraxmaan ibni sulaymaan cabduraxmaan ibnu sulaymaan ibni cabdillaahi ibni xandalata wa saduuqun fiihi liin akhraja xadiidahu albukhaariyu wa abu daawuud watirmidiyu fi shamaa'il wabnu maaja marka saduuqun fii xadiidihi liin marka xadiidkiisu hadduu mutaabaca helo ama uu waa iska qariib waxba aan u khilaafin qaala akhbaranii asiid bnu caliy bni cubayd waa asiid marka bifatxi lhamzati mawlaa abi usayd asiid iyo usayd waa mu'talif iyo mukhtalif ninkan hadda asiid waayo magaciisa usayd qofka u dhigan yahay ha iska tiro asiid qaala akhbaranii asiid bnu caliy bni cubayd ayb marka waxaa la yidhaha asiid mawla abi usayd saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi almufrad wa abu daawuud wa bnu maaja can abiihi aabihii marka waa caliy bnu cubayd maqbuulun maqbuul marka maxaa laga wadaa maqbuulun idaa tuubica wailaa falayin lxadiid mutaabacu u baahan yahay isaga marka can abiihi anahu samica abaa usayd buu maqlay abaa usayd abuu usayd asaacidi malik bnu rabiica aabihii buu maqlay anahu samica abaa usayd yuxadisu lqawma isagoo dadka u sheekaynayo qaala wuxuu yidhi kunaa cinda nabiyi sal ly slam nabiga agtiisaan joognay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah hal baqiya ma haray min biri abawaya labadeyda waalid baarinimo falkooda shay-un wax ma ka hareen bacda mowtihimaa dhimashadooda kadib kaas oo abaruhumaa aan ugu baarinimo falo shaygaasoo abaruhumaa aan ugu baarinimo falaya ma ka hareen waalidkii waa dhinteene qaala nacam buu yidhi haa khisaalun arbacun afar arrimood adducaau lahumaa in loo soo duceeyo labadoodii loo duceeyo walistikfaaru lahumaa dembi dhaaf dalab loo dembi dhaaf dalbo wa infaadu cahdihimaa ballantoodii oo la fuliyo ay ka tageen dardaaran iyo ballan iyo hadday kaaga tageen ogaaw ballantaas ballantaasna haddaynan dembi ahayn waay ballanta dabcan wa ikraamu sadiiqihimaa saaxiibkoodoo la karaameeyo qofka iyaga saaxiibka la ahayn oo la maamuuso wa silatu raximi iyo qaraabadii oo la xiriiriyo allatii qaraabada oo laa raxima laka adiga qaraabo aynan kugu sugnayn ilaa min qibalihimaa xaggooda un maahane yacnii qaraabada adiga qaraabo ay kugu noqdeen iyaga dartood kuwaas marka inaad xiriiriso intaas baa ka hartay buu yii ayib xadiidkan bazaar baa wariyey wuxuuna tilmaamay uu yidhi wahada alxadiidu laa naclamuhu yurwa bihada hada lafdi ilaa can abi hurayra baa laga werinaa buu leeya ibnu abi shaybana kitaabu ladab ayuu ku soo saaray cali ibnu cubaydkaanaana la gooni noqday ninka ku jira yani caliy bnu cubayd can abiihida ilaa waa caliy bnu cubayde ninkaasaa ku jira wahuwa majhuulun imaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yidhi laa yucraf ayb ibnu xajar isaga maqbuulo u tarjamay dahabina wuxuu yidhi laa yucraf jahala marka ku sugan abu daawuudna xadiidka waa wariyey can dariiqi caliy bni cubaydkanuu ka soo saaray xaakimna mustadraga ayuu ku wariyey isagana sidoo kale caliy bni cubayd un sanad kasta oo xadiidkan ku yimaada ninkan unbaa ku jira caliy bni cubayd meeshaas marka xaakim mustadraguu ku soo saaray saxiixu lisnaad ayuu yidhi walam yukharijaahu dahabina waa ku waafaqay fi talkhiisi lmustadrak ayib xoogaa marka waa soo yar dhoweeyeen laakiin ciladaas ninkaa majhuulka oo aan mutaabacada helin ayaa ku jiro ducada iyo istikfaarta iyo iyagu war male nusuus baa ku soo aroortayoo ducada waalidka in ay gaarayso meydka ay gaarayso iyo kuwaas iyagu war male waxyaabaha marka ballantooda iyona in la fuliyo amarkoodii waayo sadiiqooda iyo la karaameeyana isaga keeni doono axaadiis baa kusoo aroortay saxiix ah marka jumalka ku jiro axaadii khisaashan oo dhan mid mid marka nusuus waxaa jirta marka shaahid u noqon karto waalidku marka marku dhinto kabacdi wiilku wuxuu ku leeyahay marka ugu horeyso horta waajibaad wixi saaran inuu ka gudo baarinimaday ka mid tahay hadday noqon lahayd deyn lagu leeyahay alla ku leeyahay ama dayn bani aadan ay ku leeyihiin waalidka waa la fiirinaa soon ma ka tegey lagu lahaa ma ka tegey xaj isagoo xajkii marka aan dhiman aan gudanin miyuu dhintay dayn marka zakadii maalkii uu ka dhintay maal zakadii ku baaqday ma jiraa ha laga bixiyo horta kuwaasaa laga bilaaba xaqa alle bani aadan wuxuu ku lahayna waa laga guda marka intaa la sameeyo dardaarankiisa haddana lagu dadaala in la fuliyo haddii uu yahay dardaaran xaq ah oo aan diinkii ka hor imaanaynin ayb ballamadiisii iyo waxyaabahaas ducadii iyo sadaqo loo bixiyo iyo waxyaabahaasoo dhan buu leeyahay marka biriga bacda almowt kaasaa ka midan ayb innaga marka waxaa laga yaabaa de waalidka in deyn lagu leeyahay ama in yacni laga yaababa lagu leeyahay deyn ilaahay xaggiisa jirto oo ilaahay inuu deyn ka rabo maalinkuu dhintana ay ugu dambayso ilmihii uu dhalayo intay geel ku kor qalaan raqdiisa intay geel ku dul qalaana iska kala tagaan waalidkayna waa duugayuu ku leeyahay nacam waxaa laga yaabaa waalidkii in aan laga xajinin xajnan xajinin waxaa laga yaabaa soon in lagu lahaa intuu jiranaa ama uu gudi waayey kadib oo isagoo aan weli gudin dhintay waxyaabahaasoo dhan marka waxay u baahan tahay isagoo gudi karo oo beri berri dambe gud isdhahayo hadduu dhinto waa in laga soomo ama laga bixiyo idcaam laga sameeyo waxaasoo dhan ma feerina annaga xoole unbaa lagu kor qalaa bes marka sidaas ma ahana qofku waalidkii markuu dhinto bal waalidkiis wixii uu ka tegay dib ha u fiiriyo qabrigu markuu galana intaas nebigu tilmaamaya sal ll ly slam baa anfacayso ayib dardaaramo xoogaa waxaa jira iyagana fulintoodu aynan sax noqonaynin haddii dardaaranka uu ku jiro wax shareecada ku qalloocan ma la fulinayo waa la toosinaa marka faman khaafa min muusin janafan aw ithman fa aslaxa baynahum falaa ihma calayhi buu dhexgalaa badanaa dadku waalidku wuxuu ka dardaarma haddaan dhinto meeshii aan ku dhashay hal meydkeyga hala geeyey kaasoo kale ma la fulinaya ma la fulinaya meeshuu ku dhintay hadday meel muslim qubuur muslimiin ku yaallaan dad muslim oo ku tukado duugo ay joogaan bartiisaa lagu duugaan mayd in lasii raro oo dhibaato loo sii maro ma aha waxyaabahaasaaba ka mida qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wa huwa alyarbuuciyu waxaa la yihaha axmed bnu cabdillaahi bni yuunus aa la yihaha alyarbuuci shaykhu lislaam qaala xadaanaa abu bakrin wa huwa abu bakr bnu cayaash weeyaan shucba waa qaariga ninka caasim ka wariyo waay qiraa'ada ayb abu bakr bnu cayaashaa la yidhaahdaa wa huwa hiqatun caabidun kuufiyun muqri ila anahu lama kabira sa'a xifduhu markuu weynaaday xoogaa xifdigiisa waa xumaaday akhraja xadiidu asxaabu lkutubi sita bukhaari marka xoogaa lagu qabsaday ragga qaarna waa ka tegey abubakr ibnu cayaashna waxbuu ka soo saaray rag ka xoog badanna waa ka tegey qaar baa marka waxay yidhaahdeen saas muxuu u yeelay can caasimin caasimkaana marka waa caasim ibnu bahdalah waa caasimka qaariga isagan ah caasim ibni abinajuud caasim ibni abinajuud ayaa la yidhaha wa caasim ibni bahdala ayb saduuqun lahu awhaam xujat fi lqira'a fii xadiidihi fi saxiixayni xadiiduhu fi saxiixayni maqruunun akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita can abi saalix wahuwa abu saalix samaan dhakwaan can abi hurayrata qaala turfacu lilmayiti meydka waxaa loo soo kor yeelaa bacda mowtihi dhimashadiisa kadib darajatuhu ayaa la kor yeelaa darajadiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa ay rabbi rabbi rabbiyow ayu shayin haadihi tani maxay tahay darajadaani fa yuqaalu waxaa la dhahayaa waladuka cunugaagii ayaa istakfara laka kuu dembi dhaaf dalbay darajadaani maxay tahay wiilkaagii ama cunugaagii gabadhaadii baa ilaahay istikfaar kuu weydiisay baa la dhahayaa sidaas baad ku gaartay darajadan ilmaha marka waxaa la rabaa de wax waalid xasuuso kara in laga dhiga ayakana sidee looga dhigaa ilmihii in qur-aankii la baro diinkii la baro oo wacdigii iyo qalbigoodii inuu ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisu ay ka qoyan tahay saa in lagu tarbiyeeyaa la rabaa laba haddii lagu tarbiyeeyo qaab ma fiicnaanayaan haddii cunuggii laga fogeeyaba diinka oo cunug laga dhigo yacnii ilmo adduunyo kusoo xasuusan maayo haddii cunuga laga dhigo yacnii tarbiye saxiixa oo caqiide saxiixa ama diin saxa aan la barinna hadduu ku soo xasuusto si qaab daranuu kuu xasuusanayaa maalinkii aad dhimatay unbuu geel qalayaa wax kalou kuu samaynayo male istikfaar iyo duco iyo midna male xataa geela in lasoo xadayaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inuu xaaraan yahay xataa dan badan kama lahan marka qofkii waxaa la rabaa ilmihii in diin saxiixana la baro alla ka cabsigana iyo tarbiyada fiicanna lagula dadaalo markaasaa wax ay tar yeelanayaan qaala xadaanaa muusa wa huwa muusa bnu ismaaciil atabudakiyu abu salamata alminqariyu qaala xadaanaa salaamu bnu abi muiic an aalibin qaala can haalibin qaala qaala maxamed bnu siriin kunaa cinda abi hurayrata ayaan ahayn leylatan habeen faqaala wuxuu yidhi allaahuma kfir liabii hurayrata waliummii ilaahu abu hurayre u dembi dhaaf hooyadayna u dembi dhaaf waliman istakfara lahumaa ninkii iyaga dembi dhaaf ilaahay u weydiiyana ilaah u dembi dhaaf asaguna qaala lii muxammadun haalib marka wuxuu leeyahy moxamed ibnu siriin baa wuxuu igu yidhi fanaxnu nastakfiru lahumaa annagana abu hureyre iyo hooyadiisaan dembi dhaaf u dalbaynaa xataa nadkula si aan u galno fii dacwati abi hurayrata abuu hurayra ducadiisa si aan usoo galno abu hureyre sooma dhayn ilaahow abu hureyre hooyadiisu dembi dhaaf iyo ninkii dembi dhaaf ilaahay u weydiiyaa labadooda innagana iyagaan dembi dhaaf u weydiinaynaa saan u soo galna ducadii abu hureyre radia allaahu canhu dee abu hureyre dadna meeshaasuu ka joogaa dadna marka waxaa weeyaan waa durayaan qoladan marka raafidada iyo khawaarijta iyo shiicada iyo aad bay u duraan dawaa'ifta ahlu bidaca badanaa abu hureyre ma jecla leanna axaadiidta uu warinayo qaarkooda iyaga qodax ku ah ma jecla ahlu ra'yiguna sidoo kale waay ma jecla oo faqiih maahanay dhahaan abu hureyra ayb nimankan xanafiyada waxaasoo dhan marka abu hureyra waxba ka dhibi mayso qaala xadaanaa aburabiic marka aburabiic waxaa weeyaan sulaymaan bnu daawuud azahraani aburabiic alzahraaniyu sulaymaan bnu daawuud qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfarin wa huwa ismaaciil bnu jacfar bni abi kaiir alqaari muqri qaari abuu ahaa qaala ahbarana alcalaa wahuwa calaa bnu cabdiraxmaan alxuraqi mawla alxuraqa yani mawlaahum can abiihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sal l slama qaal idaa maata alcabdu addoonku hadduu dhinto inqataca canhu camaluhu baa ka go'o ilaa min halaatin saddex maahane sadaqatin jaariyatin sadaqa jaariyo socoto ow cilmin yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco ow waladin saalixin yadcuu lahu ama wiil saalixoo usoo duceeyo xadiidkan muslimna waa wariyey saddexdan marka layskuma khilaafsana sadaqa jaariya sadaqadii jaariyada ceelay noqon kartaa musxafay noqon kartaa masaajid la dhisay noqon kartaa madrase la dhiso la waqfay noqon kartaa wax lagu barto wahaakada aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacsado dadow cilmi baray kabacdi waa iska dhintay cilmigii baa lagu intifaacsadaa sadaqa jaariye ah aw waladin saalixin yadcuu lahu ama wiil saalixa usoo duceeyo ayb kan xun maba usoo ducaynayaba isaga saddexdan marka iyadu layskuma khilaafin qur-aanka laakiin in loo akriyo oo qofku yidhaahdo thawaabtii anigaan qur-aanka ka heli lahay waalidkan u hadiyeeyey iyada taas waa laysku khilaafay oo culummadu way isku khilaafeen qaar waa gaaraysaa dhahaya iyo kuwaan ma gaaraysa dhahayaan maadaama ay qeyb tahay marka arrintan waxaan inuu gaarayo in kale aan la fahmi karin lana ogaan karin inta naska sheegay in lagu gaabsadaa wanaagsan qaala xadaanaa yasrat bnu safwaan wa huwa bnu safwaan allakhmi addimashqiyu hiqatun qaala xadaanaa moxamed bnu muslim kan marka waa moxamed bnu muslim alطaa'ifiyu saduuqun yukhdi fii xifdihi min xifdihi akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim walarbaca can camrin camarkan marka waa camr bnu dinaar almakki can cikrimata wa huwa mowla bni cabaas can ibni cabaas ana rajulan marka sanadku waa saxiix ana rajula nin qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allah ina ummii hooyaday tuwufiyad waa la oofsaday walam tuusi mana dardaarmin afa yanfacuhaa ma anfacayaa an atasadaqa canhaa inaan xaggeeda ka sadaqeeyo qaala nacam buu yidhi haa xadiidkan bukhaarina waa wariyey saxiixiisa ayb abuda eh, waxaana eh, eh, xadiidka marka abu daawuudna waa wariyey marka ninkan riwaayada weliba bukhaari ninka sidaan yidhi sacd bnu cubaada saasay sii tilmaamaysaa weliba ayib meeshaa marka e, xadiidka fiqiga laga qaadanayaa waxay tahay e, thawaabka acmaasha saalixaadka inuunan go-aynin waxaa kaloo laga qaadanayaa e, inay bannaan tahay meyd in laga sadaqay karo sadaqadaana ay gaarayso hawaabkeedu uu gaarayo meydka waalidkii waa dhintay adaa wax ka sadaqeeyey waalidkaabaadna u niyeysatay waa gaaray sadaqadaas markawaanu ku intifaaca waanu ku dheefsanaya markaas sadaqada jaariyada isaga keligiis inuu samaystay qasab maa hadduu isaga samaystana fiican haddii kalena ilmihiisa waa u samay karaan waana gaaraysaa markaas baabu biri man kaana yasiluhu abuuhu waxaa kaloo laga qaatay xataa wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ku jirtay ina ummii tuufiyat walam tuusibaa kuwii ma dardaarmin bacdi riwaayaad waxay leeyihiin hadday dardaarmi lahaydna waxaan u malaynayaa inay wax sadaqaysa lahayd meyd mowdkii baa marka waqtigiibaa u yimid oo yacni intaynan dardaarmin wax sadaqaysanin marka qofku haddii intuusan meydka mowdka u imaanin adiga camalka camalkaaga waa isku halley kartaa camalu hayrika laakiin iskuma hallay kartid marka aad dhimato cunugaaguna wax kuu sadaqo jaariya kuu samayn doono ma ogid adiga marka dadaalo samayso intaad nooshahay ayb leanna dadka maalka waa la jeclaysiiyey waalidku hadduu dhinto maal badan ka dhinto waxaa laga yaabaa ilmuhu inay yidhaahdaan maya maya naga waxba kama bixi karna maalkan faqiiraan nahay annagaba waxma haysanno iyagii un maalka inay ku habsadaan markiila waana badan tahay taasoo kale oo aynan waalidkiiba dib u xasuusanin taasaana aad u badan weliba marka cunug aadan isku hubin warna u haynin waxa uu samayn doono ha isku hallaynin intaad nooshahay maalkaaga wax kala sii bax qayb sadaqo jaariya aad ka dhigato sameey dhimashadana dekadiisa iskaga imaanay qofka baabu biri man kaana yasiluhu abuuhu baabu bayaani biri man qof birigii caddayntiisii u baab yahay xukunkiisu sida uu noqonayo kaana ahaa yasiluhu abuuhu kaana uu ahaa yasiluhu abuuhu aabihii inuu xiriirin jiray yacnii aabbaha qofka uu xiriirin jiray oo ixsaan falkiisu caddaynteediibuu u baab yahay ninkii aabbahaa uu xidhiirin jiray oo dhaqaalayn jiray inaa adigana dhaqaalaysood xiriiriso taacdaynteedii u baabeen qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix wa huwa kaatibu leyth waay cabdullaahi bnu saalix saduuqun kathiiru lghalat habtun fi kitaabihi akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan abu daawuud watirmidiy wabnu maajah saduuqun kathiiru lghalad waay marka waa katibu leyth waay ninkan qaala xadathanii leyth huwa leyth bnu sacd alfahmi imaamu ahli misra can khalid bni yaziida wahuwa khalid bnu yaziid aljumaxi abu cabdiraxiim almisri almisriyu hiqatu faqiih akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can cabdillaahi bni diinaar can ibni cumara mara acraabiyun nin reebaadiya soo maray fii safarin safar dhexdii fa kaana abulacraabiyi ninka ree baadiyaha aabbihi wuxuu ahaa sadiiqan licumara saaxiib ayuu cumar la ahaa nin ree baadiyaha soo maray ninkaasoo aabbihiis ay cumar saaxiib ahaayeen ibnu cumar buu soo maray marka fa qaala lilacraabiyi ibnu cumar ninkii ree baadiyahaba wuxuu ku yidhi alasta bna fulaan miyaadan ahayn adiga hebel ina hebel qaala balaa buu yidhi inaanan ahayn iska daayo waa ahay fa amara lahu bnu cumar ibnu cumar wuxuu u amray biximaarin dameer kaana yastacqibu marka uu kauu ku daalo awrka ama socodka markuu ka daalo dameer uu ku nasan jiray oo markaa garab socdo ratigii ratigii ou saarnaa garab socday ayuu u baneeyey marka ayuu dameerkaaba u amray yastacqibu marka macnaheedu waxay tahay markuu ka dego ratiga ayuu kan haddana waa ku nasin jiray oo kanuu fuuli jiray wa nasaca cimaamatahu cimaamadiisiina waa u siibay can ra'sihi madaxiisuu ka siibay fa acdaahu waa siiyey fa qaala bacdu man macahu dadkii la jiray qaarkood baa waxay dhaheen amaa yakfiihi dirhamaani war ninkaan mawaynan laba dirham ku filnayn waa iska reebaadiya haddii laba dirham la siiyo ku filan waxaanoo dhan muxuu u siinayaa dameer iyo cimaamaddii madaxa u saarnayd iyo fa qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sal l salam nabigu wuxuu yidhi ixfad ilaali wudda abiika aabbaha kalgacaylkiisa ilaali laa taqdachu ha goynin fa yudfi allaahu nuuraka alla markaa uu demiyo iftiinkaaga marka alle uu iftiinkaaga demiyo ayb xadiidkan marka dacfi baa ku jira waa daciif dacfigiisa ciladuna waxay tahay cabdullaahi ibnu saalix wuxuu khilaafay yacquub ibnu ibraahim ibni sacad oo hiqa ah yacquub ibnu ibraahim xadiidkanuu wariyey wuxuu ka wariyey wuxuu ka wariyey leyth iyo aabbihiis jumladan dambena ma sheegin sanadka laftiisana waa ku khilaafay matnigana waa ku khilaafay xadiidkaasna marka waa xadiidka soo socda uu egyahay marka ya cabdullahi ibnu saalixa khilaaf keenay isagoo awalba kathiiru lhalad la yidhi ayuu sanadka iyo matnigaba wuxuu ku khilaafay yacquub ibnu ibraahim idan marka riwaayadan waa daciif midda soo socotaa saxiix ah iyo midda muslim ku sugan oo imaam muslim fii saxiixihi uu ku wariyey marka waa tan qaala xadaanaa cabdulahi ibnu yaziid wahuwa lmuqri qaala xadaanaa xaywatu wahuwa xaywatu bnu shurayx qaala xadaanii abu cuhmaan alwaliid bnu abi lwaliid ninkan marka alwaliid bnu abilwaliid layin lxadiidi min araabica akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi lmufrad wa muslim wlarbaca layin xadiidna waa la muslimna waa ka warina say u dhici kartaan waa dhici kartaa mararka qaarna mutaabaca waa dhacdaa mararka qaarna yaxtaju isagoo sidaas waxay ku dhici kartaa intiqaa intiqaa uu samaynaa ninkan xadiidyadiisa waxaa laga yaabaa qaar in ay dacfiga ugu badan yahay kuwo kalena aynan u badnayn isaga marka waa fiirina waa xulanaa marka laba saddex afar toban oo waxbuu kasoo xulanaa intaas ou saaxibu saxiixa soo xulay intiqaaga uu ku sameeyey waa saxiix intaba waa dhacdaa mutaabac ahaan waa dhacdaa sidan kalena waa dhici kartaa mararka qaarna maqruun nin kalow ku lamaanina uu ku xiraa waa mutaabaca markaas can cabdillaahi bni diinaar can ibni cumara can rasuuli illahi sal ly salam ina abara albiri baarinimada ta ugu baarinimada badan an yasila arajulu qofku inuu xiriiriyo waayo ahla wuddi abiihi aabbihii kuwa uu jecel yahay dadkooda inuu xiriiriyo ninkii aabbihiis uu jeclaa dadkii uu dhalay inuu isna sii xiriiriyo oo uunan goynin taasaa baarinimada ka mid ah. imaam muslim marka xadiidkan waa soo saaray min dariiqi lwaliid bni abilwaliidna waa ka soo saaray kadibna mutaabacaadu u sheegay kitaabu lbiri wasila ayuu ku soo saaray muslim waxaa laga qaadanaa marka meeshaas aabbaha ninkii uu jeclaa ama saaxiibka la ahaa ilmaha uu dhalo dadka xiriirka la lahaa adigana inaad sii wadood xiriiriso waxay ka mid tahay aabbaha u baarinimo falkiisa ayb aabbaha keliyana maaha hooyada lafteeda saas waay nacam hooyadu dadkii xidhiirin jirtay oo jeclayd in lasii wado nacam oo iyada ama saaxiibada ay la ahayd dadkay sii dhalaan iyo iyagana in la xidhiiriyo ayb ka horena macnaha uu tusaya dade riwaayada waa tana midda jaadadee saxiixa ah amaa ixfad wudda abiika laa taqdachu fa yudfi allaahu nuuraka kaas waay midka oo cabdullaahi ibnu saalix uu la goonida yahay dacfigan uu ku jiro sheekh alalbanina silsila alxadiid daciifu aad uga hadlay xadiidkaas laba kun sideetan iyo sagaal meelahaasna aad uga hadlay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa taqdac ha gooynin man kaana yasilu abaaka aabbaha qofku xidhiirin jiray fa yudfa'a nuuruka iftiinkaaga markaa la damiyo marka xadiidkii rabaa marka uu tarjamo ka dhigtay isagii buu keeni doonaa dan si kala ah. weliba xadiidka cabdullaahi ibnu saalixan soo dhaafnay waxaa laga yaabaa inuu qaladka waxa keenayba ay tahay xadiidkan ayuu kii kale ku qalday xadiid cabdilaahi eh, ixfad wudda abiika matnigaas yani eh, wuxuu leeyahay kan soo socdo laa taqdac ha goynin man kaana yasilu qofku man qofkii kaana uu ahaa yasilu abaaka aabbahaa inuu xiriirin jiray ama kaana yasilu man kaba uu xiriirin jiray abaaka aabbahaa laakiin waxaa fiican abaaka in laga dhiga faacil haddii faacil laga dhigay maxaa alif loo keenay marka meesha abuuka maxaa loo dhihi waaye ya ya lugat lqasri waa lugat lqasri ayb man kaana yasilu abaaka aabbahaa qofka uu xiriirin jiray ha goynin fayudfa'a nuur nuuruka iftiinkaaga markaa la damiye qaala akhbaranaa bishru bnu muxamed wa huwa bishru bnu muxamed assakhtiyaaniy abu muxamed almarwasiyu saduuqun rumiya bilirja akhraja xadiidahu albukhaariy qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu laaxiq cabdullaahi bnu laaxiq almakiyu hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad ninkan marka sitada wax riwaayaa kuma leh qaala akhbaranii sacdu bnu cubaadata azuraqiy sacd bnu cubaadata azuraqi maqbuulun akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi almufrad imaamu lbukhaari ninkan fi taariikhi alkabiir uu ku sheegay jarxi iyo tacdiil uma sheegin sidoo kale ibnu abi xaatimna kitaabu ljarxi watacdiiluu ku sheegay jarxi iyo tacdiil uma sheegin kaanahu marka inuu majhuul yahay marka jahala ku socda ana abaahu qaala kuntu jaalisan fi masjidi almadiinati <coughs> aabihii baa wuxuu yidhi waxaan fadhiyey masaajidka madiina maca camri bni cuhmaan ayaan la fadhiyey camru bni cuhmaana bni cafaan fa mara binaa cabdullaahi bnu salaam ayaana soo maray xabrigii saxaabigii jaliilka ahaa abuu yuusuf cabdullaahi bnu salaam baana soo maray muttaki'an cala bni akhiihi isagoo wiilow adeer u yahay yacnii cuskan fanafada can ilmajlisi majliskiibuu ka sii socday yani majliskii waa ka fulay waay waa ka tegey uma cadafa calayhi waa kusoo laabmay kabacdi waa soo laabtay farajaca calayhim dadkiibuu kusoo laabtay korkooda fa qaala wuxuu yidhi maa shita camra bna cuhmaan ifcal sameey waay marka maa wixii shita aad doonto sameey camra bna cuhmaan yaa camra bna cuhmaan camr bna cuhmaanow yacnii wax allaale waxaad doonto iska samay ayb maratayni aw halaaan buu yidhi <coughs> fawaladii bacaa muxamada sala allahu calayhi wasalama bilxaqi waxaan ku dhaaranayaa <coughs> allihii nabi maxamed xaq ku soo bixiyey inahu shanigu waxa uu yahay lafii kitaabi illaahi caza wajalla inahu lafii kitaabi illaahi caza wajalla waxaa ku sugan laa taqdac man kaana yasilu abaaka ha gooynin yani shaanigu wuxuu yahay inuu kitaabka alle ku sugan yahay laa taqdac ha gooynin man kaana yasilu abaaka aabbaha qofkuu xiriirin jiray fayudfaa bidalika nuuruka marka iftiinkaaga la damiyo bidalika kaa dartiis in lagu damiyo ayb faada marka waa sababiye waa yudfaa xadiidkan marka sida muuqato hadda nebiga looma kor yeelin cabdullaahi ibnu salaamna wuxuu leeyahay inahu la fii kitaabillaahi kitaabkaas kee waay markau ka wadaa lacalla inuu towreed ka wada se towreed waa yaqaana ilaana marka qiso waxay iska noqonaya marka israa'iiliya iyada marka istinaas iyo wax lamida inay gasho wayaan laakiin marfuuc maaha haddana iyadoy sidaa tahay lafteeda ninkaa majhuulkana waa ku jiraa oo isnaad ahaan marka u daciif ayb mizina tahdiibu lkamaalka uu ku sheegay xadii sacd bnu eh, cubaadat azuraqi marka u tarjamay hal xadiis buu ku leeyahay buu yidhi adabulmufradka mawquufna ah kan u jeedaa marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alwuddu kalgacaylka yutawaarasu waa la kala dhaxlaa yani kalgacaylka waa la kala dhaxlaa aabbahaa ninkii uu jeclaa isaga ilmaha ou dhalana de kalgacaylka waa ka dhaxlayaan marka wiilka marka waa ka laleeyahy aabbaha ninkuu jeclaa ilmuhu dhalay xiriiri kalgacaylki baa layska dhexlaa qaala xadaanaa bishru bnu muxamed qaala ahbaranaa cabdullaahi wbnu lmubaarak qaala ahbaranaa muxamed bnu cabdiraxmaan ninkan marka moxamed bnu cabdiraxmaan shaykhun libni abi di'bin majhuulun akhraja xadiisahu albuqaariyu fi ladabi lmufrad <clears throat> can muxamed bni fulana bni alxa <clears throat> marka moxamed bnu fulaan bni alxa ninkaa isagana eh, waxaa ku jira isaga laftiisa dacfi laba moxamed qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdiraxmaan moxamed bnu cabdiraxmaankan ayaa wuxuu yahay almalikiyu waa daciif isaga can moxamed bni fulana bni dalxatana waa shaykhun libni abi dibin majhuul akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladab lmufrad kan dambaa ah can abi bakr bni xasmin can rajuli min asxaabi nabiy sal l slama qaal kafaytuka ana rasuula allahi sal l slama qaal waa kaaga filanahay buu yidhi rasuulku inuu yidhi ina alwudda kalgacaylku yutawaarasu waa la kala dhaxlaa ayb marka kalgacaylka waa la kala dhaxlaa macnaheedu marka waxaa ku sugan dadka wanaagsan in la jeclaado dadka fajaradana la naco qofkii saalixa ahaa jacaylkiisana ilmihiisana waa u gudbayaan hadday iyagu la mid yihiin ama ay fiican yihiin ina alwudda kalgacaylka yutawaarasu waa la kala dhexlaa marka baabkan wuxuu meeshaan u dhexgeliyey waxay tahay qofka aabbahaa jeclaa isaga wixii uu sii dhalo kalgacaylkii bay sii dhaxlaan ayaga laftooda ayib xadiidkanna marka waa daciif ninkaas waxaa ku jira moxamed ibnu fulaan ibni dalxaha oo majhuulka ah iyo ninkan ka horeeya moxamed ibn cabdiraxmaan almaliki ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yusami rajulu abaahu ninka aabbihii ma magac sheego oo aabihiis magaciisa kuma magacaabo hebelow ma dhahayo aabihii ayib qofka aabihii inuu cali iyo faarax iyo yidhaahdo ma yeelayo sidaas walaa yajlisu qablahu hortiina ma fariisanayo walaa yamshi amaamahu hortiisana ku socon maayo ka daba mara qaala xadaanaa abu rabiic wahuwa sulaymaan bnu daawuud azahraaniyu can ismaaciila bni zakariya ismaaciil bnu zakariya alkhulqaani naanaystiisa waxaa la yidhaha shaquusa saduuqun yukhdiu qaliilan akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sitta imaam axmed waxa uu yidhi axaadiistiisa mashhuurka ah ee uu wariyo fahuwa fiiha muqaaribu lxadiidi saalixun walaakin laysa yansharixu sadru lahu ayb saasuu leeyahay qaala xadaanaa hishaamu bnu curwata can abiihi aw gayrihi ana abaa hurayrata absara rajulayni abuu hureyra laba nin buu arkay faqaala liaxadihimaa midkood buu wuxuu ku yidhi maa haadaa minka maa maxaybuu haadaa kan yahay minka adiga xaggaaga kan muxuu ka yahay faqaala abii aabbahay waaye buu yidhi qofkani faqaala wuxuu yidhi abuu hurayra laa tusamihi bismihi aabbaha hadduu yahay magaciisa ha ku magacaabin seed dhahaysaa yaa abati aabbow dheh walaa tamshi amaamahu hortiisa ha soconnin gadaal ka soco walaa tajlis qablahu fadhi hadday tahayna ha ka hor fariisannin adiga isaga ha fariisto sug adigaayb walaa tajlis qablahu hortiina ha fariisannin aharkan marka ibnuljowsina waa soo saaray fi lbiri wasila ayuu ku soo saaray suyuudina duru durulmanhuurka tafsiirkiisaas ee uu tafaasiirta selafka ku soo arooriyo ku wariyo wuxuu ku sheegay bayhaqi shucabulimaan inuu ku wariyey cabdurazaaqna musanafka inuu ku soo saaray ayib marka waa ahar mawquufa weeyaan kana waa saxiix ya qablahu walaa tajlis qablahu hortii ha fariisan isagoo taagan adiga ha fadhini fadhiga hakaga hormari ayb waalidkii marka in la weyneeyo majliska lagu weyneeyo oo ayb maxaafisha iyo meelaha dadka isugu yimaada hortiis inaan la fariisanin iyo <clears throat> macaanidaasuu tilmaamayaa waalidku marka weyneynaya ixtiraam in la siiyo <clears throat> ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan hal yuknii abaahu hal yukanii abaahu aabbihii ma u kunyeynaya kunyo ma ugu yeeraya aabbihiisna oo ma dhahaya yaa abaa fulaan aabbihiis yacni kunyuu le maalan abu fulaan say tahay magacii waa la diiday laakiin abu naanays maaha naanays waa laqab abuudan marka waxay tahay qofka ilmihii ou dhalay oo kale qofka loogu magacaabo abu fulaan in la yidhaahdo marka magaca iyo kunyadu waa kala duwanaanayan kunyadu ixtiraamaa ku jira carabiga yani caadada carabta ahaanteeda qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu shaybata wahuwa cabduraxmaan bni cabdilmalik bni shaybata alxizaami saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu wannasaa'iyu qaala akhbaranii yunus bnu yaxya bni nubatata yuunus bnu yaxya bni nubatata abu nubatata almadani saduuqun akhraja xadiidahu albukhariy fi ladabi almufrad watirmidiy wanasaa-i wibnu maaja can cubaydillaahi bni mawhab can shahri bni xawshab marka cubaydullaahigaana waxaa la yidhaha cubaydullaahi bnu cabdiraxmaan bni mawhab laysa bilqawiyi akhraja xadiidahu albukhaariy fi ladabi almufrad waabu daawuud wanasaa-i wibnu maaja laysa bilqawiyi marka la yiraa iyo laysa biqawiyin yaa daran laysa biqawiyinaa daran bilqawiyi marka la leeyahay xoogaa waaba dhadhow yahay yani ninkaasi quwo aad ah ma laha waa nooc quwa ay u haystaa can shahr bni xawshab qaala shahr bni xawshabna marka waa sadiiqun kathiiru lirsaali watadliis qaala kharajnaa maca bni cumara ayaan la baxnay faqaala lahu saalimun saalim <clears throat> ayaa wuxuu ku yidhi asalaata yaa abaa cabdiraxmaan saalim marka waa ayo ibni cumar wiilkiisii waa aabbihiisu marka wuxuu ku leeyay asalaata yaa abaa cabdiraxmaan salaada waa gasha abuu cabdiraxmaanow marka mana diidin marka dacfi baa kan ku jiro oo isnaadka waa dacfi baa ku jiro qaala abu cabdillaahi yacni albukhaariya buu u jeedaaye wuxuu yidhi xadahanaa asxaabuna can wakiicin can sufyaana can cabdillahi bni diinaar can ibni cumara qaala ibn cumar wuxuu yidhi laakin abuu xafsin cumaru qadaa waxbuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi abuu xafsin cumar bnu lkhadaab sidaa iyo sidaasuu xukumay abuu xafsin uu yidhi soo kunyadii buu sheegay middan marka isnaadkeedu waa saxiix marka aabbaha kunyo waa loogu yeeri karaa hooyada kunyo waa loogu yeeri karaa laakiin magaca xoogaa ixtiraam iyo aad kuma sugna baabu wujuubi silati raxim qaraabada xiriirinteeda waajibnimadeeda caddaynteediibuu u baab yahay wuxuu ka soo baxay waalidkii silatu silaturaxim uu galay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa damdam bnu camrin alxanafiyu damdam bnu camrin maqbulun akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi almufrad bukhaari keligiisa adabka uga wariyo lixda riwaayo kuma laha qaala xadaanaa kulayb bnu manfacata wahuwa kulayb bnu manfacata albasriyu maqbuul akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi almufrad wa abu daawuud ninkani marka labaa ka wariso jarxiyo tacdiil ma leh majhuululxaal waay marka saniicu ibni xibbaan maxay tahay qofkii ay laba ka wariso jarxi tacdiilna uusan ku dhicin aan loo haynin agtiisa hiqow ka yahay isaga hiqaadkiisu kusoo gelina ayb isagu markaa dabcan uu degsaday laakiin culimo badan ku khilaafeen ibnu xajar ka mid yahay dahabi ka mid yahay laakiin axmed shaakir towhiiq ibnu xibbaan isaga waa ictimaada walidaalika sheekh albani wuxuu yidhi maraan aan la kulmay axmed shaakir waxaan ku yidhi waxaan rabay inaan kala hadlo yidhi kala sheekaysto towhiiq ibnu xibbaankan ciddii ibnu xibbaan sidaanoo kale oo u tawhiiqiyo inaan towhiiq la sii karin xoogaa marka wuxuu yidhi nin adago ahaa axmed shaakir marka wuxuu yidhi xoogaa nin xidda ku jirto ah xidda xiddaa ku jirta marka waa diiday buu yidhi walacallana wuxuu yidhi markaas de mashaakil haysta inuu iska jirayna waa suuragal ou la mashquulsanaa bal wuxuu ii sheegay yuu yidhi in xaaska ka xanuunsan tahay marde qofku hadduu mashquulsan yahay waa laga yaabaa inuu iska zid calaa dalika de markaas albani sheekh alalbani nin dhallinyaro ahu ahaa magacaan iyo uu helay iyo sidaan u caan uma caan ahayn markaas xoogaa marka xidadii waa uunan kala gambanin ayb isaga marka waa ictimaadi jiray laakiin waxaa aad u taxqiijiyey tawhiiq ibni xibbaan maa lahu wamaa calayhi sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi tankiilka shan qayboodu u qeybiyey isaga aad ugu laabta tarjamada ibnu xibbaan tankiilku saddexu ka koobmaa fasal qayb ah ee qismu taraajim iyo qismi fiqhiyaad uu ku magacaabay iyo qismi ictiqaad ah alcaqaa'id ilaa saxiix ictiqaad uu bixiyey qeybka taraajimta marka moxamed bnu xibbaan fiirin halkaas wuxuu ku dhigay yani yani sabri iyo taqsiim aada u cajiib badan sheekh albaani xataa waa la yaabay wuxuu yidhi taqsiimkaanan ku dhaqmay waa fiiriyey markii jaamacadda aan macallinka ka ahaa yuu yidhi aktharka sida oo u sheegay noqotay waxayna ku tusayuu yidhi marka ninkan cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi caalim khabiir ku ah rijaash inuu yahay ninkan marka waxaana geliyey marka baabka ibnu xibbaan yaa isaga hiqaadkiisa ku daray qaala qaala jaddii yaa rasuul allah man abaru yaan u baarinimo falid badiyaa qaala ummaka u baarinimo fal wa abaaka aabbahaa wa ukhtaka walaashaa wa akhaaka walaalka wa mawlaaka iyo mawlahaaga alladii yelii daaka kaa la xiriiro xaqun waajibun xaq waajiba waay wa raximun mawsuulatun iyo eh, raxim la xiriirinayo taasi xadiidka abu daawuudna waa soo saaray shan kun boqol iyo afartan ayb xadiidka yani abu daawuudna uu soo saaray mawlaaka dabcan de marka wa mawlaaka aladii yali daaka mawlo wuxuu noqon karaa de qofka qofka uu xoreeyey ama qaraabadu markay soo dhammaato de waa ka wax dhaxlaba somayb xaqun waajibun waraxmun mawsuulatun xadiidka laakiin waa daciif ninkaa waxaa ku jira kuleyb ibnu manfacata iyo damdam ibnu camrin laftiisa labadu mutaabacay u baahan yihiin qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abu salamata alminqariyu tabudakiyu qala xadaanaa abu cawaana wa huwa alwadax bnu cabdillahi alyashkuriy can cabdilmalik bni cumayr huwa cabdulmalik bni cumayr allahmi waa iqa can muusa bni alxata huwa hiqat jaliil can abi hurayrata qaala lama naزlat hadihi اlaaya aayaddaani markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin qaama nabiyu sal ly salam nabiga waa kacay fanaadaa waa dhawaaqay yaa banii kacba bna lu'ay anqiduu anfusakum min annaar naftiina naar ka koriya yaa banii cabdimanaaf manaaf anqiduu anfusakum min annaar yaa banii haashim anqiduu anfusakum min annaar yaa banii cabdilmualib anqiduu anfusakum min annaar yaa faatimatu bintu muxammed anqidii nafsaki min annaar fa inii laa amliku laki aniga kuu hanan maayo min allahi alla xaggiisa shay-an waxba gayra anna lakum laakiin waxaad leedihiin raximan qaraabo sa abulluhaa waa qoynayaa bibilaalihaa qoynteeda qaraabo aan qoyn ayaad igu leedihiin waa qoynaa marka qaraabo aan xiriirinayo ayaad igu leedihiin oo aanan goynaynin marka qaraabadii in la xiriiriyay tilmaamaysaa baabu silati araximi qaraabada xiriirinteedii buu baab yahay caddaynteeda qaala xadaanaa abuu nucaym wa huwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa camru bnu cuhmaana bni cabdillaahi bni mawhab qaala samictu muusa bna طalxata yadkuru huwa iqat jaliy yadkuru can abi ayuba alansaariy ana acraabiya nin reebaadiya caradan linabiy sal l salama nabigu usoo banbaxay fii masiirihi socodkiisa ugu soo baxay faqaala waxau yidhi akhbirnii ii sheeg maa yaqrubunii min aljannati wax jannada ii dhoweeyo maa yuqaribunii maa yuqaribunii yaqrubunii maa yuqaribunii min aljannati wax jannada ii dhoweeyo wa yubaacidunii min annaari naartana iga fogeeyo qaala tacbudu llaha walaa tushriku bihi shay-an alla caabudaysaa cidna wax ugu dari maysa wa tuqiimu asalaata wa tuuti zakaata wa tasilu raxima qaraabadiina waad xiriirinaysaa xadiidka marka saxeynkana waa ku yaalla qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii sulayman bnu bilaal can mucaawiyata bni abi musarid laysa bihi ba'sun buu yidhi can saciid bni yasaar can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal l slama qaal khalaqa allahu caza wajala alkhalqa alla khalqigii buu abuuray falamaa faraqa minhu markuu dhammeeyo ka faaruq noqday qaamat iraximu raximkii baa istaagtay fa qaala wuxuu yidhi alle joog qaalat waxay tidhi haadaa kan maqaamu alcaa'idi bika min alqatiicati waa meesha uu istaagayo qofka kaa ku magangelayo adiga goyn kaa magangelayo meeluu istaagay meeshan aan taaganahay waa maqaamkii qof adiga ku magangelayo in la gooyo kaa magangelayo bacdi riwaayaat waxay leeyihiin qaamat bixaqwi araxmaan guntigay ku dhegtay ayb qaala waxa uu yidhi alaa tardayna miyaadan raalli ku noqonaynin an asila man wasalaki inaan xiriiriyo qofkii adi ku xiriiriyo waa aqdaca aan gooyo man qadacaki qofkii ku gooyo qaalat waxay tidhi balaa yaa rasuula yaa rabbi haa balaa yaa rabbi qaala wuxuu yidhi fadaaliki kaagaasi laki adaa iskale mar qofkii adiga ku gooye anna waa gooye kii ku xiriiriyana waa xiriiriye uma qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan akhriya fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqaicuu arxaamakum aayadda akhriya waxaa ku jirta marka ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum wa acmaa absaarahum qaala xadaana alxumaydiyu qaala xadaanaa sufyaan can abi sacdin wahuwa abu sacdin albaqaal ayaa la yidhaha saciid bnu lmarzubaan alcabsi daciif daciifu mudalisun akhraja xadiidahu albuhaariyu fi ladabi lmufrad watirmidiy bnu maaja abu sacd waa kunyada saciidna waa magaciisa idinkuma sacda haddana idiin taale abu saciid maaha waa abu sacd abuu sacdin waya abuu saciid ninkay u taal ha bedelo abuu sacdin haka ayb can abi sacdin wahuwa abuu sacdin ilbaqaal can muxamed waa daciif marka ninka can muxamed bni abi muusa wahuwa mastuurun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi almufrad faqad sitada riwaayo kumale ninkan marka ninkan mastuur marka maxaa la yidhaha waa majhuululxaal ama majhuululcadaala laba ninoo marka daciifa ah ku jira nin daciifa nin majhuula can ibni cabaasin qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi waaati da lqurba xaqahu walmiskiina wabna sabiil alaaya qaala wuxuu yidhi bada'a alla waa bilaabay fa amarahu biawjabi alxuquuq wuxuu amray xuquuqda ka ugu waajibnimada badan yuu ku bilaabay oo wuxuu yidhi waaati da lqurbaa xaqahu xaqa uu leeyahay si waajibka uu leeyahay wadallahu wuxuu haddana tusay calaa afdali alacmaal acmaalkan ugu fadli badan idaa kaana cindahu shay-un hadduu wax haysto oo muxuu yidhi waaati idaa kaana cindahu shayun idaa lam yakun cinda cafan wacallamahu wadallahu calaa afdali alacmaali buu baray idaa kaana cindahu shayun faqaala wuxuu yidhi waaati da lqurbaa xaqahu waalmiskiina wabna sabiil buu yidhi wacallamahu wuxuu baray idaa lam yakun cindahu shayun hadduusan waxba haysanin maal ah kayfa yaquulu sidii uu dhihi lahaana alla waa baray haddaad maal hayso xaqiisii sii maal ma haysid waxa aad dhihi lahayd baa alla ku baro yaquulu wuxuu dhahayaa alle yaquulu kayfa yaquulu sidii uu dhihi lahaa buu baray qaala wuxuu yidhi alleh wa imaa tucridanna canhum <clears throat> haddaad ka jeesanaysid xaggooda maxaa uga jeesanaynaa ibtigaaa raxmatin khayr jerintiisa darteed dalabkiis min rabbika raxmadda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay raadin aad raadinaysid darteed haddaad uga jeesato raxmadda oo tarjuuha aad rajaynaysid inuu alla ku siiyo faqul lahum u dheh jawaabtii waa tan marka faqul lahum u dheh qowlan maysuuran hadal fudud u dheh haddii aad ka jeesato adigoo ilaahay xaggiisa khayr ka rajaynaayo waxbaad heli doontaa oo qasnadii waxbaa soo geli doono waxbaa ilaahay ku siin doonaa meel baan wax ka filaa iyo <clears throat> haddaad sidaa rajaynaysid oo aadan waxba siinaynin faqul lahum qowlan maysuuran war fudud u dheh markaa maxaa waaye warka fudud marka cidatun xasanatun ballanqaad wanaagsan ayb cidatun ballanqaad xasana cidatan dhehda ballanqaad xasanatan wanaagsan kaannahu qad kaana inuu ahaaday oo kale walacalahu an yakuuna in shaa allah ballanqaad wanaagsan u dheh <clears throat> ama waxaad tidhaahdaa walacalahu an yakuuna in shaa allah waxaan aad raadinaysid lacalla inaan helno in sha allah ku siinno sidaas oo dheh walaa ta oo marka haddii wax noo yimaadaan waa kusii doonnaa na soo haleel insha allaahu war fiican dheh haddaadba ka jeesan rabtood waxba siinaynin laakiin adoon wax sii rabin ha dhihin insha allah waxaasan ku sii rabaa ha dhihin adoon waxba siinaynin walaa tajcal yadaka magluulatan ilaa cunuqika laa tucdii shayan shay ha siinin walaa tabsudhaa kula albasdi ha fidinin gacantaada fidin kulligeed tucdii markaa aad siisa maa cindaka wax agtaada yaallo dhan fataqcuda markaa waxaad ahaanaysaa maluuman mid la eedeeyo yaa ku eedaynayana yaluumuka waxaa ku eedaynayo man yatiika bacdu qofka ku imaan doono oo ku eedaynaya hadaad xoolihii aad hayso dhan nin faraqa ugu shubto ninka gadaal ka imaanaya waa ku eedaynaya waxba kaa heli maayo walaa yajidu cindaka agtaada ma ka helayo shayan waxba maxsuuran aad ahaato markaa mid la noojiyey qaala wuxuu yidhi qad xasaraka man qad acdaytahu yaa ku noojiye kii aad siisaa ku daaliyeyba adigawaad faraqa ugu shubtay waxa dhan ayb sidaana marka waxba ha u siinin oo waxba ha u bixinin markaa sanadka dacfi baa ku jiro ninkaa mastuurka iyo ninkaas daciifka hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed